baan ku laban yahay dadku malamayeidigkuba micin male hadda bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye midigtuba micin male hadda bidixdu maqan tahay waa laba mataano hawsha maamulaaye muruqina maalo dhulka mira ku beero muruqina maalo macdanta dahabka muujiya wanaaga muujiya wanaaga kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada rediyoga waa labaatanka bisha afraad sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka qodobada barnaamijka faaqidaada radioga aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah siminaar looga hadlayay isfahanka booliska iyo bulshada gaalkacyo maanta lagu qabtay hotel goldan ee magaalada gaalkacyo agaasimaha isbitalka guud ee gobolka mudug oo ka warbixiyey howlo caafimaadsaga iyo howlwadeenno ka tirsan isbitalka guud ee gobolka mudug maalintii shalay ahayd ay uga soo noqdeen beesha bursaala howlo caafimaadna halkaasi ka soo fulinayeen mid ka mid a ah dhakhaatiirta ka howlgashaa isbitalka guud ee qardho oo ka warbixisay howlaha caafimaad ama daryeelka u fidiyaan haweenka xiliyada lasoo gaarsiiyey isbitalkaasi wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo sheegay somaaliland wadahadallada ay dowladda soomaaliya la leedahay aysan maalmo qaadan doonin islamarkaasna sheegay in dhibaatooyin badan ay somalilan tirsanayso rofesor ismaaciil hurra buubo oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed waanu ka waraysanay sida lagu horumarin karo wasaaradda arrimaha dibadda islamarkaasna ka hadlaya saamaynta ay ku yeelanayso labadii ajnabigaha dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho beesha caalamka xiriirka ay doonayaan inay soomaaliya la yeelato iyo qodobo kale u diyaar garow maqalka barnaamijka faaqidaada radioga kulanti wacan akhyaartaawada nagala xidhiidha idilkiinba mar labaad ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda radioga oo faah-faahsan sibnaar maantaytoo lagu qabtay hotel goldon ee magaalada gaalkacyo isla markaasna ahaa sibnaar lagu baranaya wada shaqaynta booliska iyo bulshada ayaa lagu qabtay magaalada tan gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaana ka soo qayb galay gudiyada xaafadaha maamulka degmada iyo weliba kaalo oo fulinayey warbixin arrintaasi ku aadan cabdikhayr maxamed jaamac ayaa inoo soo jeedinaya siminaara lagu baranayey isfahanka iyo wada shaqaynta booliska iyo bulshada ayaa maanta laga furay magaalada gaalkacyo siminaarkan ayaa waxa uu ka dhacay hoolka shirarka ee eh, golden balance ee eh, magaalada gaalkacyo tababarkan ayaa waxaa maalgelinayay hay-adda seeda waxaana ay soo martay diyakooniya waxaana fulinaysay hay-adda kaalo tababarkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay maamulka gobolka mudug booliiska guddi xaafadeedyada saxaafadda iyo qaar ka mid ah bulshada qaybaheeda kale tababarkan maanta la furay ayaa ugu horrayn waxaa ka hadlay nuur shire cismaan oo ah sarkaal ka socday hay-adda kaalo oo isagoo ahna macallinka bixinaya tababarkani waxaana uu sheegay tababarkan dhammaadkiisa in ay samayn doonaan guddi kormeeri doona xidhiirka ka dhexeeya booliska iyo bulshada waxaannu idiinku yeedhay waa aqoon weydaarsigani uu ku saabsan yahay aannu wadnaa isfahamsiinta iyo isdhexgalka iyo wada shaqaynta booliska iyo dadweynaha ujeeddada ugu weyn oo laga leeyaha waxaa weeye in laga saaro tuhunka iyo cuqdadda iyo dareenka booliska iyo dadweynuhu ay kala qabaan oo in muddo ah soo socday waa barnaamij aada loogaga faa'iidaysan karo haddii aada laysugu howlo sugidda nabadgelyada marka dadweynaha iyo boolisku ay wada shaqeeyaan ka sokow annagoo fulinayna waxaa maalgeliya barnaamijkan hay-adda la yidhaahdo siida oo reer sweden ah waxay soo marisay maalgelinta hay-adda la yidhaahdo diakoniya waxaanu ka soo qabannay garoowe boosaaso qardho haddana gaalkacyo barnaamijkan wax badan buu taray waxaan u malanaya haddaad t v-yada daawateen xalay iyo habeen hore iyo in aad arkayseen xaafadihii qarnood guddiyo ku wareegaya oo dadweynihii la shiraya oo boolis iyo dadweynuhu ay isugu jiraan guddiga oo ka dhaadhicinaya inay shakigii iyo dulbiga iska saaraan dareenka ay kala qabaan iska saaraan wada shaqeeyaan barnaamijkaas wuxuu inoo socon doonaa insha allahu muddo eh, saddex maalmood ah waxaynu doonaynaa aan jecel lahay in aanu noqon mid meesha lagaga kala tago lagu kala tago goortii la kala tago aan wax dameeto laga qaban eh, aada loogu dayan doono eh, garowe iyo qardho iyo boosaaso siday yeeleen oo aan insha allaahu idiin sharxi doono dhanka kale duqa magaalada gaalkacyo axmed cali salaad ayaa sidoo kale isna ka hadlay furitaankii tababarkaasi waxaana uu soo dhoweeyey tababarkan waa noo fursad weyn oo qaali ah bulshadeenna reer gaalkacyood oo uu ka sheekeeyey haddeer nuur shire in qaybihii kale ee bulshada ee meelihii ugu waaweynaana la soo maray innaga oo aada uga gedisan meelaha inta badan degaamada puntland oo ah meesha puntland laga soo galo haddana lagaga baxo haddii gobolkani uu yahay oo uu soomaaliya di koonfureed iyo etoobiya iyo weliba dhinacaas maaragtay hindian oceanka intaas ku xirta waxa weeyaan fursad weyn bay inoo tahay inaynu jaanis u helo in aynu ka munaaqasho darsi la qaato marka hore dersiga ay inoo soo diyaariyeen maxaan ku hay-addu inoo soo diyaaritay ururku inoo soo diyaariyey haddana waxa weeyaan aynu markaas ka faa'iidaysanno dhexdeenna inaynu sidii loo wada shaqayn lahaa dhibaatooyinka tirada badan oo inagu hareeraysan sidii laysaga kaashan lahaa waxa weeyaan booliiskii baa jooga waxaa jooga bulshada qaybaheedii kale duwanaa tusaale ahaan xaafadihii oo dhan baa jooga laamihii guddoomiyaashii laamaha ama qof kaleo xubina oo isaguna qof kale oo lasoo xulaya iyo guddoomiyaashii saddexda xaafadood oo waaweyn oo ay ku ururayeen laamuhu waxaa jooga ururkii haweenka ayaa jooga waxaa jooga ururkii dhallinyarada culimo awdiinkii baa jooga saxaafaddii baa jooga joogta waa jaanis weyn weeyaan oo lagu kala faa'iidaysanayo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa barnaamijkaas dheer oo nala soo gaarsiiyey waa ka mahad celinaynaa haddii aanu maaragtay annagoo ku hadlaynaa afka maaragtay bulshadeenna reer mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaanu leenahay waan soo dhoweynaynaa soo dhowaada duruustiina diyaar baan u nahay shirkuna waa noo furan yahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu tababarkaasi intii uu socday ayaa dadka tababarkaasi la siinayay waxaa loo kala qaybiyey guruubo ayaga oo ka doodayey sidii ay u wada shaqayn lahaayeen booliska iyo bulshada sideed iyo tobankii bishan ee ku beegneed maalinimo khamiisa ayaa wafdigu hogaaminaya agaasimaha isbitalka guud ee gobolka mudug oo ay ka mid ahaayeen dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad ee ka socda isbitalka guud ee gobolka mudug waxaay gaareen beesha bursaalex oo ka tirsan degmada goldogob waxayna howlo caafimaad ka fulinayeen isbital laga dhisay beesha isla markaasina ay ku qaabileen ku dhowaad laba boqol oo qof oo bukaana ayagoona halkaasi kusoo siiyey daawooyin lacag la-aana ah iyo weliba sidoo kaleeto baaritaano ay u sameynayeen ayagoona dadka ay sheegaan amaba ku arkaan xanuuno waaweyn ay dib ula ballameen in ay yimaadaan isbitalka guud ee gobolka mudug si lacag la-aana ah loogu daweyn doono haddaba agaasimaha isbitalka guud ee gobolka mudug doctor maxamed xuseen aadan ayaa radioga gaalkacyo arrimahaasi uga warbixiyey eh, waxaan joognaa eh, degmada bursaalax tan iyo shalay oo bishu ahayd eh, toddobiyo tobankii eh, abril eh, sababta unimidna waxay ahayd inaan ogaano eh, health screening inaan u sameynay degmada tan waxaanu ahayn tiam shaqaale ah oo isugu jira shaqaalaha caafimaadka takhaatiir nerses iyo qola mediaha iyo qolyihii logisticada oo ka samaysan toban qof shaqadaas shalay galabnimadii ayaan bilownay waxay ahayd laba nusgelin oo midkiiba uu yahay ilaa iyo afar saacadood qiyaastii waxaan qaabilay dad gaaraya ilaa boqol iyo konton iyo laba qof degmadu ficilkaas aada iyo aada bay ugu bageen arrin la qorsheey bay ahayd arrin mashruucaas waxaan ku dhex qabanay isbitaalka degmadu ay yeelan doonto oo hadda galaabsi jooga inuu dhamaystirmo ay u dhimantaha keliya in la qalabeeyo sida isbitaalka gaalkacyo oo rifraalka ah jaamacaddaana caada u ahayd waxaanu gaarnaa degmooyinka muxuu ahaa gobolka saan uga caawino xagga caafimaadka marka taas waxay ahayd safarka iyagu waxaa mid taas la xiriira hadda ka hor degmooyin badan baan soo maray oo sida kuwa jariiban galdogob iyo iyo magaalooyinka yaga kamid yihiin bacaadweyn cagaaran margaaga tawakal iyo kuwa lamidka ah oo magaalada agaarkeeda ku yaal marka arrintan waxay ahaan doontaa arrin aan joogteynayno oo aan jecel lahay istaalkan oo hadda marxalad fiican maraya oo dadkiisa degmaduba aada ugu riyaaqsan yihiin eh, hoos imaanayaan wasaaradda caafimaadka eh, in waxaan rajeynaynaa maamulkiisa iyo habeyntiisa iyo tayeyntiisa si joogta aan uga qayb qaadano arrintaa maanta falka aan sameyna shalaya maantana wuxuu arrintaas hordhac u yahay eh, waxaa imaan doonta markii la qalabeeyo haddii la yidhaahdo furitaankiisi rasmiga ahaa ilaa hadda shaqada aan qabanay waa ku shaqeyna keliya maahayan dad anagu furaya maana imaan halkan taas waxay ku aadanta xafladeeda waxaa le marka saraakiisha ugu sareysa wasaaradda oo sida ministerka oo kale ayaa kasoo qeyb geli doona iyo iyo madaxda gobolka haddii aan la yiraahdo kale oo yani xiiseynaysa marka waxaan ballan qaadaynaa reer bursaarah inay si fiican ula macaamileen baa dad kale usheegana degmooyin kale oo weliba degmooyinka o dhan ay baradheeraadeen sida yani mxuu ahaa soo dhaweynteeda sida shaqada ay noola qabteen aada baan ugu bogaadeyna waa dad aada iyo aada u urursan xirfadaysan Eh, bulshadooda in wax loo qabto jecel adeega maxaha bulshada guud eh, arrintaas marka eh, jirooyinkaan aragnay ba anaguna haddii la yidhaahdo waxaan ku samayn doonaa analysis waan eegeyno waxay noocyadii u badnaayeen si ahaayeen saan qorshayaal u diyaarino mustaqbal ku aadan oo aan istitaalkan degmadaan u caawin lahayn hadda inaan ka hor dhaco ma rabno laakiin waad sa garanaysaan jirooyinka waxay iska ahaayeen kuwa jirooyinka guud oo caruurta iyo hooyada ayaa u badnaa Eh, waa iska infections u badnaayeen waxay u badnaayeen muxuu ahaa qofac waxaa hargebyadii ilmaha yar ku dhaca ah, intaasay u badnaayeen eh, waxaan kees badan baa aragnay oo ayagu awal aan iska warhayno xawnada sida maalan sokorowga ama dhikar qabay oo hadda haddii aa la yidhaahdo qolada degmada ka shaqaysay anagu waan ku samayn doona follow up si joogta ah haddii aa la yidhaahdo eh, waxaan kaloo nidaam baan bilownay oo registration ah bukaanadii haddaan eegnoona dhammaantood waay waxay dib ula xiriiri doonaan mxua caafimaadka degmada eh, waxay u baahan marka refral ama in lasoo diro haddii a la yidhaahdo waa naloo soo gudbinayaa eh, kuwa badan baa jira aan baaritaana u diray kuwa badan baa jira oo anagwaa eh, inay annagana soo aadaan kuwana waxaa weeye arrintooda weli way lulan tahay oo waxay ku xirmanta mxua laboratoryga wixii kasoo baxa iyo baaritaanada markii la sameeyo marka aada iyo aada waxaanoo waxaan ugu faraxsannahay inaan degmada yani mxuu ahaa gaalkacyo degmooyinka hoos yimaada ee gobolkan mid ka mida ah weliba muhima oo aada iyo aada kobcaysa oo vibrant ah economically koraysa dhismaysa misna hadda istaal cusub yaranaysa inaan noqono marka uhelaysa haadi uhelaysa caafimaad haddaan istaal gaalkacyo nahay oo gacan ka geysatay mxuu ahaa inay mxuu ahaa ogaano dadka degan degmeedkan caafimaadkooda meeshuu taagan yahay iyo waxay u baahan yihiin taakulayn taasaan saa hore ugu sheeg waxaan ka ogaan doonaa registerka iyaga dib review u samayn doono ogaan doonaa dadka populationkan aragnay jirooyinka qabeen agekii ahaayeen inay rag ahaayeen dumar ahaayeen caruur ahaayeen iyo xawnada noocoodii taas marka waxay abuureysaa mustaqbalka soo socda qorsheynta daweyn iyo mucaamaladan la yeelan doono eh, starkakan iyo degmada bursaarax eh, in ahaan doonto mid muxuu ahaa ii sheegay eh, cilmiyeysan oo joogta ah adugu waxay ku dhow yihiin boqol iyo lixdan qof ma jira marka dad aad marka aragteen maadaama idinka ku timaadeen bursaalax inaad barataan usamaysa kiisas waaweyn oo doonaya in dhibiga laga arkayo balamseen yimaadaan waa jiraan anigu takhatar takhatar ahaan waxaanu ahayn hal neeras iyo laba takhtar marka kayska anigu aan ka warhayo ilaa iyo shan lix qof ayaa si toosa waxaan u rifargarayay inay gaalkacya noogu yimaadaan oo u baahan mxuu ahaay dakhtar specialista ayaa ah baaritaan dheeraada ah in la sii sameeyo mid ka mid a ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitalka guud ee qardho islamarkaasna lagu magacaabo doctoreeso asnaan siciid faarax ayaa waxa ay rediyoga gaalkacyo waraysi ay siise uga warbixisay agabyada amaba howlaha caafimaad ay u fuliyaan dadka markii lasoo gaarsiy isbitaalkaasi gaar ahaanna haweenka ay cudurro kala gedsan ay kala kulmaan waxay sheegtay inay dawooyinka la siiya lacag la-aanta isla markaasna dadka bukaanada lacago toban doolara la siiyo iyo weliba dadka haya gaarigana laga bixiyo xilliga ay caafimaadaan khadka teleefonka ayaan kula xiriiray eso asnaan siciid faarax oo ku sugan magaalada qardho ugu horreyna arrimahaasi ayaan ka waraystay afnaan shaqayaa qardho regional hospital waxaan ahay dhakhtarka ah obstetric and gynecology ah dhakhtarka dumarka ayaa baan ahay dictores marka adigaad umahadsan bal waxaad faahfaahin naga siisaa cudurada guud ee dumarka ku dhaca ama kiisaska ugu badan nii keeno cudurada ugu badan horta dumarka marka naloo keeno waxaa ugu badan masalan inay hooyo dhiig bax oo kale waxaa kaloo ku xiga infectionka waxaa kaloo kusii xiga kuwa dhiig karka waxaa kusii xiga marmarka qaarkii hooyo malaria qabta waa arkaysaa yani cudurada ugu badan waa intaas adigu waata markii keena marka xanuunadaas dhan hooyooyinku ku dhaca maxaad u qabataa marka ka dhaktarahaan ahaan waxaan u qabnaa de waajibkiina saarnaay in la daweeyo baaritaano loo diro loo jawaabo waxyaabahaas oo dhan baa baaritaan la diro qofkiina dawada saxda uu lahaa in la siiyo waata ma jiraa marka dad qardho ka baxsan annagu horta haddaan nahay gobolkan karkaar wuxuu shaqeeyaa si aada ah yani haddaan ka hadlayno qayb qaabka referal systemka oo kale yani aada buu ufiican yahay xataa marmarka qaarki taleefono iyo waxbaan gobolada kale dadka jooga yani dawada si saxa iyadoo loo seenayo way kula soo xiriiriyaan qaybta fadhida qaybta caafimaadka ee gobo yani wadamada districtyada kale meelaha kale waa tahay dadka marka ugu badan ditooresa ka faaideysta isbitalka ma dadka deegaanka mise waa dadka barakacayaasha iyo dadka dhanka miyi ka yimaada waa isku wada mid isbitaal hadii la joogo barakacayaasha wixii u dhashay dadku waa iswada mid qof walba sida dad kan qardo u dhashay iyo kan barakacayaashu waa iswada mid hal qaanuun bay leeyihiin waa agaasimuhu wuxuu ka sharqamay isbitaalka in agabyada loo fidiyo ama caafimaadka dumarkao kale lacaglaan u arrintaa ma jidha ha ha aad aad agaasimuhu wuxuu kuu sheegay in bilaash ay tahay iyo wixii oo dhan xataa dhalmadaa bilaasha ah. oo qaliinku waa bilaash oo shaydaarka qayb ka mid a ah, qaybta qaliinka loo qabanayo waa u bilaash boqolkii lasoo risaargalayo oo meel wadamadaas adna ka yimaada gobolka karkaar degmooyinka la xidida waxaasoo dhan waa bilaash oo gawaaridooda waa loo qabaa oo iyagaa lacag la siiyaaba ugu dambeyn titoreso dadka reegaalka ayaa ku dhagaysanayaa dabcan aan arag isbitalka ay qaabka u shaqeysaan ee maxaad ugu baaqilayd ama ku aadan qaabka u shaqeeya isbitalka guud wallaahi waxaan odhan lahaa horta inay isbitaalkan maasha allah yani xoog bay u shaqaynayaan xataa dhakhaatiirtu xataa way isu xiran tahay isbitaalada kalena waxaan ka jeclaan lahaa inay sidaas oo kale ay yihiin yacni inay soo booqdaanna waa jeclaan lahaa waana ka yani nidaam aadna kala dambayn shaqadu xilli hore ay bilaabanayso yani wax walba inay nidaam ku socdaan baa baa halkan isbitaalkan ka jira yani wayna inana soo booqan karaan baa oran lahaa reer magaalada salkayo waana idin salaamaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxa uuna sheegay maamulka somalilan inay tiirsanayaan boogo badan oo horey u gaaray sida uu hadalka u dhigay wasiirku waxa uu sheegay in soomaaliya iyo somalilan wadahadalladooda aysan qaadan doonin wax yar ama maalmo islamarkaasna uu sheegay inay wadahadalladu ay noqon doonaan kuwa xidhiir toosa ah ay ka yeeshaan mar uu saxaafadda arrimahaasi uga hadlayana waxa uu yidhi Eh, bismillahi raxmaan raxiim horta wadahadalada eh, somalilan aan hadda kula jirno eh, waxay ahaayeen wadahadallo xukuumaddii naga horreysay ay bilowday runtii aad iyo aad ayna ugu mahadsan yihiin uguna ammaano yihiin wadahadalladaas ay bilaabeen somalilan waa qayb ka mida ah dalka soomaaliyeed runtii dadka soomali dadka soomaaliyeed somalilan degan dhibaatooyin badan oo ay tabanayaan ayaa jirta dhibaatooyin xanuuno badan oo runtii soo gaaray ayaa jirta loogana baahan yahay in looga garaabo kaasoo ay ku qasabtay inay yidhaahdaan kuna fikiraan war annaga maaragtay armaanba gaar u tashanaa ay ku qasabtay ku fikiraan awel waxay taagnaayeen walaalaheen annagu gooni iskutaag annagu gorgoro ma leh annagu wax wada hadal oho haba yaraatee aan soomaaliya inteeda kale la gelayno wadahadalkaas natiijadiis wuxuu rabaa ku dhammaadee wax wada hadaloo gelayno haba yaraatee ma jirto waxay ku ammaanan yihiin ku mahadsan yihiin hadday reer somalilan inay horta garteen oo garwaaqsadeen in ay lagama maarmaan tahay walaalahood inay la fariistaan oo la hadlaan maxaa yeele markii la wada hadlo ayaa natiijo ka imaan kartaa natiijadaas hadday ha noqoto eh, midnimadii eh, aan sii wadno saas iyo saasna aan u wadno maye maaragtay aan sidaas kala yeelno laakiin horta in la wada hadla asaas ah, markii la wada hadla ayaa adigu waxaa rabtaana ay kuu suurageli karaan walaalka kale wuxuu rabaan ugu yaraan la karaa dhibka iyo xanuunka iyo mashaakilka ku haysta xataa la fahmi karaa marka horta aad waxay ugu ammaanan yihiin walaalahan reer somalilan inay horta aqbaleen ogolaadeen go-aan geesinimada ku qaateen inay walaalahood kale ee soomaaliyeed ay la hadlaan la fadhiistaan wixii annimo ah ayaga dhex yaala ay ka wada hadlaan oo ka wada doodaan natiijadu waxay rataba ha ku dhammaato kusoo gebagabowdo eh, waxaa kaloo xukuumadii hore ee soomaaliyeed ayadan ay ku ammaanan tahay dadaalkaas ay eh, gashay iyo bilowga arrintaas ay bilowday waxaan u aragnaa tallaabo aada u weyn oo hore loo qaaday inay tahay arrinta ku saabsan eh, dowladda soomaaliyeedna waxay taagan tahay midnimadii waa muqadas somalilan waxay taagan tahay goonistaag waa muqadas marka see loo wada hadlaa wadahadalka u soconaya hadda horta nin walba markii uu meel yimaado wixiisi waa la fiican yihin waa la quban yihin raayigiisana inuu difaacda waa lagu qasbanya laakiin de dhinaca kale dadku mar kastoo la wada hadlaa dareen waxaa imaanaya in isku dad la yahay in maarata isku dan la yahay in eh, iyadoo sidaas ay tahay labadaa mawqif la kala taaganya haddana lagu qasban yahay in eh, la wada hadlo la macaamiltamo eh, waxa la isku darsado wa laiskaga soo dhowaado waa laisku tanaasulo waxaasoo dhan baa ah, imaanaya haddana la wada hadlay marka intaaso dhan ma imaan karto inaan la wada hadlin oo aggi agga intaas ani marka waxaa rajawan ka qabaa maalin walba oo wada hadal uu bilaawdaba dadku intii horena isaga dhowaanayaan maalin walba dadku intii horena iska fahmayaan in natiijada guud ee la rabo xaggii xaggaba ee intii hore ay kasoo dhawaan kartaan aad iyo aad u aaminsanahay wadahadalka hadda la galan wadahadal aad iyo aad u fiican meel fiicanna soo istaagay ayuu ahaa haddana sagaashan maalmood ama sagaashan cisho gudahooda ayaa la ballansan yahay magaalada istanbul in mar kale lagu kulmi doono waxaan hubaa maanta wadahadalka hadda dhacay tallaabooyinka meesha aan soo gaarnay kan kaloo soo socda inaan kasii eh, horumari doono ayaan aad iyo aad u hubaa dhinaca kale waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliya meel kastay joogaan aan u sheego eh, wadahadalka aan ku wada jirna annaga iyo reer somalilan wadahadal maalin iyo laba habeen ku dhammaanaya ma aha wadahadal maaragtay kulan iyo laba kulan ku dhamaanaya ma aha maxaa yeele waxa jira iyo waxa laga wada hadlaya wax aad iyo aad u qoto dheer wax aada iyo aada u baaxad weyn waayo waxay u baahan yihiin in la xaadxaadiyo waxay u baahan yihin in la fariisuuliyo waxay u baahan yihiin in wakti iyo juhdi iyo dhaqaale iyo wax badan in loo loo huro ayay u baahan yihiin aakhirka u dambeyna waa wax usoo laaban doono bulshaweynta soomaaliya meel kastay joogaanba in ayagana taladooda iyo ra'yigooda iyo fikirkooda ay ka dhiibtaan aakirka udambay usoo laaban doonta wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay wadaa howlo ay ku doonayso in ay ku horumariso xiriirka ay la leedahay beesha caalamka iyadoona safaro ee u baxday wasiiradda arrimaha dibadda dalka soomaaliya murwafoosiye yuusuf xaaji aadan iyadoona dhowaan qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho caasimada soomaaliyana lagu dilay laba ka mid ah shaqaalaha turkishka oo ku sugnaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya brofeor ismaaciil hurre buuba oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed horena u soo qabtay xilka wasiirka arrimaha dibadda ayaanu dhowaan xilli aannu waraysi dheer la yeelnay qaybtiisa hore aanu ku xog waraysannay sida iskugu barbardhigay xiliyadii dowladihii kumeel gaarka iyo dowladda federaalka midda ay xiriirka tooska caalamkula lahaayeen haddaba qaybtan ayaa waxa uga warrami doonaa saamaynta ay ku yeelan karto labadii shaqaalaha u dhashay waddanka turkishka oo dhowaan lagu dilay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya xidhiirka wasaaradda arrimaha dibadda ay la leedahay dowladaha caalamka iyo sidoo kale sida lagu horumarin karo wasaaraddaasi dii aan amniga xamar wax laga qaban bay adkaanaysaa in safaaraduhu ay saan u shaqeeyaan xamar ku dhibaysa saan u shaqayso dowladda saan u shaqayso eh, dowladda xadilmi maxaa ahase xadilmi amniga loo suganaa ma aha waxa dilmay muxuu ahaaye dadyaraan lagu keeni karo lacag roogay u baahan tahay training xoogay u baahan tahay ciidankeenii dib loo dhisay u baahan tahay maamulka iyo dawladda iyo safaa wasaaradihii inaysaan u shaqeeyin baa loo baahan yihi kolkaas dilmay maaha waa xumo isku xidan dawladuhu waa wada doonaya inay yimaadaan laakiinse wixii suuragal uga dhigi lahaa inay safaaraduhu ku shaqeeyaan xamar waxa laga sugaya dawladda soomaaliyeed inay hadilmiye muxuu ahaa iyadoo kaashanay ku kaashanaysa caalamka ay hadilmaya muxuu ahaa wadanka kusoo celiso degnaanshihii iyo hadilmaya ah, muxuu ahaa dowlad wanaagii loo baahnaa si caalamku inoogu yimaado wa ta profesore dadka eh, siyaasada soomaaliya falanqey waxay leeyihiin eh, xilligan oo dowlad federaal la helay eh, dhanka markii la fiiriyo arrimaha dibadda waxaa lagu roonaa xiliyadii kumeel gaarka adigu ma aaminsantaha arrinta meeshu ma aha ciddaasaa lagu roonaa iyo ciddan baa isagay ogsoon nahayn dawladda kumeel wasiirka arrimaha dibadda ahaa caalamku diyaar ba uma ahayn inuu hadilmiya muxuu ahaa noola macaamilo dowlad kaamila ah oo hadilmiya muxuu ahaa runtii eh, le hadilmiya muxuu ahaa awooddii eh, sharciyeed ee ay hadilmiya oran lahayd waddanka alla wuxuu ahaa maamul ah. buu ahaa kumeel gaara laakiin siminka ah, waa dawlad hadilmiya muxuu ahaa rasmiga waa dawlad hadilmiya caalamku uu aqoonsan yahay in iyada dawladda rasmigeeda oo dhan ay tahay halkaas ah, hadii ah, taas kalsoonidaas aba ah, aragtida dimi caalamka ka imanaysa sidii loo hanan lahaa sidii dimi mxaha looga dhigi lahaa wax wadanka u shaqeeya de waxa looga baahaya dawladdu inay dimi mxaha shaqooyinka looga baahan yahay iyo kartida iyo transka iyo dimi mxaha tabayaasha loo baahan yahay dimi shaqo iyo cilmiyeed iyo khibrad cilmiga muxuu ahaa maanta xalanku aynoo diyaaray aynu aynu u maali lahayn iyo wixii aynu qormihii aynu ku maali lahayn dawladdaa looga baahan yahay inay si sugan u dhigto waata iqraaxyada dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho brofesore ma oran karnaa ama malis oran karaa e, waxay wax u dhimaysaa sumcaddii dhanka arrimaha dibadda iyadoo ay jirto laba qof ajinabi u dhasha waddanka turkiga in lagu dilay qaraxyadii muqdisho marka beesha caalamku weli uma dhagalnuglaanayso inay dhanka arrimaha dibadda soomaaliya ay ka taageen ma la odhan karaa taa kulley kulley da waa waxaa la arkaya meesha inay weli dhibaato jirto weli inaan dawladdu hadilmeedka amnigiisidii loo baahda aanay u sugin laakiin se dawladduna ah waxay xaq u leedahay inay taagdo si aanu amnigan u sugno waxaan u baahnay taageero ka culusta imika haddii nala siiyo kolkaas waa mid hadii lm dhalinaysa hadii lm dood ah, constructive ah amba hadii lm mxu ahaa waxtar ah in caalamku hadii lm waa waxaasi hore ka soo bixi weyda lakin kaado waxa laga baahan inaad sheegato waxaad uga soo bixi weyda inaad awooddii awoodii maaliyaddii iyo wixii caalamka aad uga baxaya aanu ku iman waxa iyagaa in xaq u leeyahay inay yidhahdaan be adigaan noo keenin waxay aad doonaysay bal waxa ugu caawin karo iyo transkaagii iyo hadii meed ahaa qoshahaagii hadii meed wax ku qaban lahayd dee noqon dhig ayaa loo baxay wax isku xidhan weeyaan kolkaas laakiinse anigu ilama aha arrintaasi inay ku abuurayso caalamka inuu hadii meed dib u joogsado waxa weeyaan hadii meed soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ka culus intii hore ay hadii meed muxuu ahaa caalamku siiyey mid ka culus baa looga baahan yahay caalamku waa inuu meeyey kolkaas ugu deeqaa soomaaliya wixii ay u baahan tahay si ay haddii dhibaatooyinka hor yaalla u xaliso haddii loo fiirsadana waynu ognahay eh, haddii muxuu ahaa afghanistan iyo eh, meelo fara badanoo wax ka dhaceen oo ciraaq iyo waxa loogu deeqay haddii balaayiin doolar weeyaan ilaa imika dawladdu wax deeqoo soo gaadhay waxay laadahay inay haddii muxuu ahaa ah, ciidankii mushaarooyinkii siiso ayay eh, tari lahadahay taasna waxa weeyaan dee wixii ay caalamka ka sugaysay umuu iman halkaas arintu da waxay furaysaa dood dilmiya loo baahnaa oo ah si arrimahan wax looga qabso dawladda waa in hadilmiya maxooaha la siiyaa hadilmiya maxooaha macluumaadkii iyo heyrkii iyo hadilmiya maxooaha waxtarkii ay u baahnayd caalamka ay ka heshaa laakiinse caalamkana wuxuu xaq ku leh waa hagaageen waxaa la doonaya iyo oondaha arrintan hadilmiya ku qabanaysaan iyo maaliyadda laydi siinayo sida hadilmiya uhubsanaysaa inay hadilmiya wixii eh, loo sidii loo baahnaayo u dhacay waa laga baahaya qoondahaas dawladda lagu ugu dambayn brofesore maxaa lais oran karaa ama maxaad odhan kadhaa waa lagu horumarin karaa dhanka arrimaha dibadda ama halka maanta la joogaba kor looga qaadi karaa eh, arrimaha dawladda eh, khaarijiyadan waxay la tahay dibadda ee soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsana waxa weeyaan wasaaradda gudaheeda oo dadkii bilmeel ah, mxuaha kartida lahaa eh, wadi kaliya wasaaradda hadilmey la keeno ma aha hadilmey intaasoo wasiir ku-xigeen iyo eh, wasiir ah, wanaagsan iyo waxaa loo baahan yahay wasaarada waxay ka dhismaa waa dhinaca ah, hadilmey agaasimayaasha eh, iyo waxaha hadilmey maxuaha kala duwan ee wasaaraddu leedahay iyo qeybaha dunida ee kala duwan sidii ay ula shaqayn lahayd ayaa horta ka hore loo baahan yahay in hadii mxuaha dadkii shaqooyinkaa qabanahaa la helo eh, maaliyadii iyo hadii ahaa eh, wax kuqabadkii eh, loo baahnaana ay wasaaraddu xesho arrinta labaad hadii loo baahan yahay waynu ogsoonahay hadii mxu ahaa safaarado fara badan ayaa hadii dunida aynu ku leenahay ina aad iyo aada loo eego wixii loo baahan yahayna taageeraday u baahan yahin ay ku shaqeyn lahaayeen hadii mxu ahaa la siiyo wixii aan loo baahnayna iska hadilmaya muxuu ahaa qofkii hore hadilmaya maanta waxay noo taraahinaa hadilmaya lasoo xiro iyadoo sidaas tahay misna haddana runtii waxaad moodaysay arrimaha dibadda kolka dad la geynayo badi dhinaca siyaasadda iyo reer hebel halkaa hala geeyo iyo wasiiro hadilmaya madaxweyneyaal iyo prime ministere iyo muddada ay doonayeen inay meesha geystaan hadilmaya maxaa culaysko ahaa aniga waxay la tahay in loo wareego dad kartile oo waxa la yidhaahdo korea diplomats khibrad leh shaqada soo qabtay iminkana u baahan wixii aan shaqada soo qabana trainingkii iyo hadilmaya muxuu ahaa iyo khibradii ay u baahnaayeen sidii loo siin lahaa u diyaara in hadilmaya la feeriyo ayaa loo baahan yahay dibadahana kolkaas shaqada u taalaa wasaaradda arrimaha dibadda waa waa shaqo aada culus Ah, wadankuna aada iyo aada ugu baahan yahay aniga waxay la tahay in dirmiye muxuu ahaa amniga kasoko xitaa amnigii ah aynu doonayna in laynala so caalamkuna in nala shaqeeyaa la doonayaa ah, oo amniga laynaga caawiyo oo dhaqaalaha laynaga caawiyo de meelihii arrimahan ka shaqeyna waa sanaaladeeni weeyaan shaqada intii qaban lahayd kolkaas dadkii kartidaas lahaa iyo awoodii maaliyadeeda loo baahnaa in shaqooyinka lagu qabso ayay u baahan tahay wasaaraddu si ay u noqoto mid hadilnimaanta la jaan qaada hadilm eh, eh, eh, hawlaha faraha badana looga baahanya inuu ku dhaqaaqo aad buu umahadsanya brofesor ismaaciil hurra buuba oo khadka teleefonka igu warramaya si ku sugan magaalada muqdisho guud ahaan akhyaartan dhegaysanaysaa barnaamijkii faaqidaada radiogan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya aad kala socoteen idaacadda gaalkacyo tan iyo barnaamijka mid la mid ah intaanu dib ugu kulmi doonno sidaasi nabadgelyo